waxaanu ku soo guda jirnay nebiga sala allahu calayhi wasalam intaan la soo dirin ka hor irhaasaadkii muuqday oo iyagu markaa gogoldhigga u ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam bicsadiisii ama soo saaritaanka nebiga sala allahu calayh wasalam darsiga caawa wuxuu ka bilaabanayaa ambiyadii nebiga sala allahu calayh wasalam ka horraysay oo muusa calayhi asalaam iyo ciisa calayhi asalaam bishaaraadka ay ugu bishaareeyeen dadkooda in uu soo bixi doono nin amaba rasuul iyaga gadaashood iman doona rasuulkaa iyo muwaasafaadkiisa iyo tilmaamayaasha lagu yaqaan iyo waxa uu la gaardo noqon doonana markaa ay sheegeen dabcan eh, sidaad garan kartaanba kutubta ilaahay subxaana wa tacaala uu lagu soo dejiyey ambiyada ambiyadaa markii meesha ay ka baxeenba waxaa ku yimid taxriif waa ay doorsoomeen waa la bedelay xuruuftii xuruuf kalea lagu beddelay macaanidii wax kalea lagu beddelay dhowr shir baa la qabtay mar kasta oo mu'tamar la qabtana waxay isku dayaan nimanku iyagu masiixiyiinta ah ama diinta horbooda in ay ma aragtay si uun u maquuniyaan nas walbaba ama text walbaba ku qoran scriptureka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiya ambiyadaana la dooriyo si markaa nusuusta kutubta ku xambaarsan ay iyadu u noqoto mid markaa waafaqsan ama garab socon karta amaba noocan maa waxa ay rabaan nimanka isku magacaabay rijaaluddiin inay marka dantooda ay ku meel marsadaan baa arrinkaa la sameeyey waana allah subxaana wa tacaala si ba-an waa loo haydaartaynayo o laleeyahay yuxarifuuna alkalima can mawaadicih min bacdi mawaadicihin aayaadku ay tilmaamayaan wax badan baa la dooriyey waxyaabaha la dooriya waxaa ugu weyn ama ugu badan waxaa la xidhiira nebiga sala allahu aleyh wasalam bishaaradiisa oo ay ku magacaabaan glad tiding sida kutubtooda markaa ku qoran in nebi sala allahu aleyh wasalam uu soo bixi doono sidaan ognahaba intaynaan uh, u gudagelin waxa uu kaatibku markaa inoo qoray saaad garan kartaama diinta kiristaanka oo maanta la dhihi karo hal dhibic laba bilyan oo dad baa la sheegaa inay raacsan yihiin diinta marka kiristaanigii ah waxaadna og kitaabkan isagu bibaleka ama kitaab almuqadas ay ku magacaabaanna waa laba qaybood qaybka qaybta towraadka iyo qaybta injiilka amaba ay ku magacaabaan old testament iyo new testamentga old testamentga new testamentga waxaa ku jira cibaaraad sariix ku ah oo tafsiir kale xitaa aanan u baahnayn oo iyagu muujinaya nebiga sala allahu aley wasllam in lasoo saari doono adilo fara badanna kaatibka uu sheegi doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala marka waxay sheegaan e, dadka takhasuska u leh marka baabkan loo baxo sidaad og tihiinba e, old testmentiga new testmentiga marka labadoo laysku daro waxay ka koobmaan toddobaatan iyo saddex buog bay ka koobmaan toddobaatan iyo saddex kitaab bay ka koobmaan e, inta protestantitiga ama bibleka iyagu ay aaminsan yihiin king james bible oo versionka marka la qaatana lixdan iyo lix buug bay marka tixgeliyaan oo kitaab oo bimacnaa lixdan iyo lixda oo laga soo qaato toddoba marka old testmentiga markaa ku jira intuna waxay ku magacaabeen inuu markaa shaki ku jiro old testmentiga qaybta catholicada marka loo baxo bugaagtooda ilaa iyo afartan iyo lix buug baa la gaarsiiyaa isku duuduuba soddon iyo sagaal kaloo haddana meeshaan ka imanaysa ilaa iyo intaa baa la gaarsiiyaa waxay ahaataba intuba marka laysku soo duuduuba lasoo ururiyo dhammaantood waxaan arki doonnaa inay xambaarsan yihiin ama wax qaar ka mida inay tilmaamayaan nebiga sala allahu aleyh wasalam soo bixitaankiisa gasbaliska maanta iyo kaniisadu ay soo dhowayso oo isugu jira ee matthew iyo mark iyo luke iyo john isugu jiro amaba yoxanna amaba luuqa ay ku magacaabaan marka laga reeba injiil barnaba oo ay aaminsan yihiin gospelka shanaad oo ay u aaminsan yihiin inuu yahay waxay carabu ay qortay oo agtooda tixgelin fara badan aanu ka lahayn yacni kutubta waxaa ku jira nusuus aad arki doontaan uu soo xigan doona kaatibka injiil barnabana isagu iskaba daaba waxau xambaarsan aad bay u badan yihiin waxay ku magacaabaan profesiska ama nebiga sal alla lay slam inu marka soo bixi doono hadalkan buu ku bilowda wuxuu leeyahay kaatibka laqad bashara ciisa calayhi asalaamu qowmahu bishaaratan صaxiixatan ama sariixatan bibicثati muxamadi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qaala allahu tacaala nebi ciise waxa uu qowmkiisa ugu bishaareeyey bishaare iyadoo cad ee markaa muujinaysa nebiga sala allahu calayh wasalam in lasoo saarayo qur-aanka waa tan uu leeyay waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israa'iil inii rasuulu اllahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min altawraa wmubashira brasuuli ya'tii min bacdi ismhu axmed falama ja'ahum bilbayinaati qaluu hada sixru mubiin sheeg nebi moxamed oo waqtigii ciise uu yidhi ina maryama reer bani israa'iilow anigu waxaana rasuul allah oo idinka liikiin soo diray kow laba howlna waan ku dhaqaaqaya hawsha ugu horraysaya waa mid waa miishanka uu caddaynaya ama risaalada lala soo diray in kitaabkii aniga iga horreeyey towraadka lagu magacaabo iyaguna ay dhahaan toorahna way dhahaan attawraad inaan horta u rumeeyo kitaabkii nebi muuse uu la yimid kitaab xag ale ka yimid inuu ahaa inaan rumeeyo kow arrinka labaad bishaarana inaan idinkaga tago aan idinkugu bishaareeyey in uu jiri doono rasuul aniga iga dambayn doona oo magiciisa lagu magacaabo axmed kelimad axmed waad arki doontaan sida bibaleka ay ugu qoran tahay iyadoo muujinaysa waxyaaba fara badan ama tadbiiqaadka bibaleka markaad dib igu laabatid intuba characteristiska la sheego waxay ku dabaqmayaan nebiga sala allahu aleyh wasalam allah marka wuxuu leey markuu bayinaadka ula yimid wuxuu yihahdeen hada sixrun mubiin falama ja'ahum bilbayinaati culimmadu faacilka jaa'ahum meesha ku jira ma rasuulka mase faacilka jaa'a meesha ku jira waa ciise labaduu tafsiirku xambaari karaa ciise markuu ula yimid qolyahan aayada cadcadna waxay yidhahdeen waxaanaad falaanful iyo sixir la isku beegbeegay ama nebi moxamed sal lla ly slm markuu la yimid waxay nagala tag sixir baad wadaay intuu marka waa suurtagal wuxuu leeyahy marka kaatibka waqad waqaca ataxriifu fi nuskhi الtawraati aw fi nusakhi الtawraati wاlinjiili waxudifa minhuma atasriixu bismi muxamadi ila tawraatu samura wainjiilu barnaba aladi kana mawjuda qabla اlislaami وxرمت الكنيسة تdاوله تdاawله في آkhر القرن الخامس الميلادي waxaa doorsoon uu ku dhacay dhammaan versionska kala duwan iyo nusakhda kala duwan ee kitaabka towraadka iyo kitaabka gospelka ah ama injiilka waxaana laga gooyey buu leeyahy kaatibka magaca nebiga sala allahu alay wasalam bay ka jareen ilaa laba injiil mooyaane ilaa waxa ula jeeda laba kitaab mooyaane kitaab xagga old testmentiga marka loo laabtana waxay ku magacaabaan towraat assamiri assamara kaa isagu uu ku jiraa marka loo laabto injiilka ama new testamentiga marka loo laabtana injiil barnaba labadaa mooyaane inta kale ay ka wada jareen dabcan alladii kaana mawjuudan qabla alislaam kutubtan marka qabla alislaami bay hore u jirtay laakiin kaniisadda ayaa waxay tihi qarnigii shanaad miilaadiga marka la gaaray kutubtan dambe lama arki karay bay yidhaahdeen iyagoo ku andacoonaya inay leeyihiin kitaabka injiil barnaba ama fith gospel ay u yaqaanaan waxaa dejiyey oo qoray niman caraba way isku aadiyeen sida ay doonaan bay ka yeeleen nebi maxamed oo magaciisa meesha ku jirin bay soo geliyeen iyagu markaa raadinaya maxay mucjizaad iyo howla saas oo kale marka kiniisadda shirkii la qaatay ugu dambeeya wuxuu ahaa amaba fi lqarni alkhamis almilaadi inaan kitaabkaasoo dambe oo circulated ah oo meelaha wareegaya inaan la arkin waqad ayadathu almakhtuuطaat alati cuhira calayha fi mantiqati albaxri almayiti xadiiثan waxaa arrinkaa adkeeyey makhtuuطaadkii la helay ee laga helay mantiqadan albaxr almayit badda meyidka ah mantiqa waxaa jira manuscripts la helay buugag hor marka loo qoray faqad jaءat fi injiil barnaba alcibaaraat almusarixaةu bismi الnabiyi muxamadi mithlu ma jaءa fi اlإصxaaxi alxaadi wاlarbaciina minhu wanasu اlcibaara kitaabka injiil barnaba leeyahay gospelkan ay kiniisaddu ay diiday inay dadku akristaan ama kitaab ay ka dhigtaan waxaa ku soo arooray cibaaraad cadcad ee muujinaya nebiga sal alla alay slm magaciisa sida kitaabka alisxaax ee marka loo laabto alxaadi isxaaxa afartan iyo koowaad cibaaradana waxay leedahay faاxtajaba allahu wataradahuma almalaaku mikha'iilu min alfirdowsi falama اltafata aadamu ra'aa maktuba fawqa albaabi laa ilaha ila allah muxamadu rasuulu اllah kitaabka waxaa ku qoran ilaahay baa iska qariyey malagii mikha'iilna waa uu eriyey oo wuxuu ka eriyey jannadii markii aadam uu milicsaday buu wuxuu arkay iyadoo albaabka uu ku qoran yahay laa ilaha illa allah moxamedun rasuulu llah kitaabkoodii marka ku qoran taha wa fii mawdicin aakhara minhu hadihi alcibaara mawdic kale marka la milicsado kitaabkan waxaa ku qoran iyadana boqol iyo lixdan iyo saddex oo isla isxaaxii ah ajaaba atalaamiidu ya mucallimu man casa an yakuna dalika alrajul aladi tatakalamu canhu sayaأtii ila alcaalam waxay ardadu igu jawaabeen marka ay yidhaahdeen mucallimow waa ninkeen ninka aad leedahay oo aad ka hadlaysid caalamka u iman doona waa kee yani talaamiid marka le meesha marka kitaabkooda cibaarada ay leeyihiin disciples ay ku magacabaan ama nimankii xawaariyiinta la dhihi jiray baa su-aal weydiiyey ciisena waxay ku magacabi jireen macallim ahaa waa kee ninka soo bixi doona oo caalamkan u iman doona badbaadin doona markaasuu ajaaba yasuuc biibtihaajin biibtihaaji qalbin markaasaa ciisa jawaabay isagoo aad iyo aad u faraxsan wuxuu yidhi inahu muxamedun rasuulu ullah ninka idiin iman doona waa maxamedna waa rasuulka alleh waxay ku qoran tahay kitaabkooda وتتكرر مثل هذه البشارات البشارات في إنجيل برنابا في مواضع كثيرة وهو مطبوع isla cibaaraadkan oo kale ayaa waxay ku soo noqnoqdeen gospelka ay diidan yihiin ama injiil barnaaba lagu magacaabo meelo kala duwan buu kusoo laalaabtay waana kitaabku waa kitaab marka madbuuca marka laakiin kiniisaddu ay tiri qarnigii shanaad ee miilaadiga ma arki karna kitaabkan iyadoo markaa la sito wa ama injiil luuqa meeshay luuq ay leeyihiin faqad jaa waxaa ku soo aroray inuu yidhi alxamdu lilahi fi lcaali wacala alardi islaamu walinnaasi axmadu ilaahay baa mahad iska leh mahad xaggaa sare ka timid oo ku sugan dhulkana nabadgelye ayaa ahaatay walinnaasi axmed dadkuna axmed baa u sugnaaday nebi moxamed sal alla alay wasalam oo waxaa iswaafaqsan ya'ti min bacdi ismuhu axmed iyo walinnaasi axmed oo marka ku qoran jabtarka labiiyo tobnaad amaba eh, ma aragtay suuradda labiiyo tobnaad aayadda afar iyo tobnaad ee kitaabka walakin mutarjimiihi ila alcarabiyaةi lam yutawafaquu ila tarjamati صaxiixati can suryaaniyaةi kama xaqaqa dalika alustaadu cabdulxadaad daawuud laakiin dadka turjumay marka ay turjumayeen gospelka kan ay turjumayeen bibaleka marka la turjumayay injiilka luuqa marka la turjumayay oo carabi loo turjumaya raggii tarjamada sameeyey ee ka soo turjumay luqadda suryaaniyadda ah oo carabi markay usoo rogayeen si fiican ma yansuubin buu leeyahay cabdulxadaad amaba cabdulaxad uu leeyahay cabdulaxad baan ula jeedaa daawuud waqad jaa wa jaءa fi injiil yoxana waa meesha john ay dhahaan fi lisxaaxi asaadis cashar gospelkaasna waxaa ku soo arooray inuu leeyahay in lam anطaliq laa yأtiikum alfaar qaliid in lam anطaliq laa yأtiikum alfaaru qaliid wاlfaaru qaliid huwa alxaamidu aw alxamaadu aw axmed wanaxwuhuma wuxuu yidhi aniga haddaanan tegin anoo ciise ah haddaanan idinka dhex bixin nebiga kale ee la sugayo ee magiciisu uu yahay alfaar qaliid uu yahay oo kitaabka kelmadda ingiliish ahaan xitaa sidaa u dhawaaqayso amaba xaamid baa lagu magacaabaa kii mahdiyey ama xamaad ha la yidhahdo ama axmed intuba isku mide eh, ma imanaya buu yidhi arrinkaa marka markaad u kurgashid waxa uu muujinaya kow in ciisa calayhi salaam oo sida ay maanta ay dhahaanba in uu tilmaamay in uu ma aragtay rasuul uu soo bixi doono arrinka baad wuxuu muujiyey in lilcaalami uu u iman doono ila alcaalim in marka waa meeshay dhahaan universality of the message messageka rasuulka sal alla alay waslam inuu noqon doono mid baaha oo caama oo qole gaar aanu ku noqon doonin arrinka saddexaad meesha bibaleka waxaa ku qoran kelmaday ku magacaabaan counselor oo muujinaysa nebiga sala allahu alayh wasalam soo bixitaankiisa iyo inuu noqon doono mid marka isagu dadko dhan markaa wax u sheega oo wada gaarsiiya wuxuu kaloo muujinayaa ama sida ku qoran hadda gospelka john isxaaxa lixii tobnaad waxaa ku qoran in aanu nebi moxamed sal lla alay slm iman doonin ilaa uu ka tago ma aragtay nebiyullaahi ciisa ilaa uu ka tago intuba ay ku cadcad yihiin sida markaa meesha lagu sheegay dabcan in gaaban buu sheekha keena wa ilaa kutubta marka loo laabto intaa in ka badan baad helaysaa wa ama tafsiru الtawraati waاlinjiili birasuuli muxamadi bصifaatih وcalaamaatih faqad bayana alqur'aan اlkariimu dalika bqowlihi tacaala ama in towraadkii muuse lagu soo dejiyey iyo injiilkii ciise lagu soo dejiyey inay ugu bishaareeyaan dadka nebi moxamed sal alla alay slam soo bixitaankiisa isagoo tilmaamayaashiisa wata astaamihiisa wata qur-aankaaba caddeeyey qur-aanka sooma dhihin aladiina yatabicuuna arasuula annabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi altawraati walinjiil yaamuruhum bilmacruufi yanhahum can almunkar wayuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'itha wayadacu canhum israhum alaklaal alatii kanat calayhim ayaddu waxay leedahay kuwa raacay nebiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam isla markaana rasuul ah waa nebi maxamed waa rasuul namber laba waa nebi namber saddexaad waa ummi waa mid waxba aanan qorin waxna aan aqrin haddana allah wuxuu leehy aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil oo ku qoran magiciisa kitaabkooda tawraatku ku qoran yahay injiilkana uu ku qoran yahay labada qaybood uu bibalku ka koobayo old tesmanti new tesmantigu labaduba uu ku qoran yahay oo hadda waxaan ka soo deliishanay tawraadkii saamura iyo waxaan ka soo deliishanay injiilkii barnaaba intii uu ku qoran yahay haddana wuu sii wado allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi sifaadka lagu aqoonsan karaa wuxuu yahay ya'muruhum bi almacruufi yanhahum can ilmunkar wanaagana wuu faraa xumidan uu ka reebaa haddana wuxuu yidhi wayuxillu lahum alطayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waxa wanaagsanna wuu u xalilaa waxyaabaha xunxunna waa uu ka reebaa oo ka xaaraantinimeeya haddana wuu sii raaciyey wuxuu yidhi wayadaw canhum israhum walaglaal alatii kaanat calayhim waxa uu ka dejinayaa culayska iyo xarkaha markaa ku xirxirnaa oo waan ognahay marka mufasiriintu ay fasirayaan aayaddan inay yidhaahdaan diimihii hore marka dib loogu laabto culays fara badan baa ku jiray oo aan dabcan oo ilaahay subxaana wa tacala maxaa maxamed uga ugaga dhigin culayskaaso dhan marka la dejiyo ama diinteenna sabab ay u noqotay culayska wuxuu ahaa qofka markay najaasa iyo marada soo gaarto meesha biyo qofku isaga sayrinaya inuu jaray ahayd marada ama qofku markuu dembi uu galo istakfirullah meeshuu ka dhihi laha inuu isdilay ahay si kaloo laga aqbalaya marka ma jirin intaba ilahi subxana wa tacala marka uu ka qaaday qaala ibnu taymiya wuxuu yidhi wاlأkhbaaru bmacrifati ahli اlkitaabi bisifati muxamadi cindahum fi اtawraati aw fi اlkutubi اlmuqadimati mutawatiraة canhum akhbaarta ka hadlaysa in nimanka ahlukitaabka ah waa yuhuud iyo nasaaro waa jiw iyo christanba in ay la socdaan nebiga sala allahu alayh wasalam sifaatkiisa fi lkutubi almutaqadimati kutubtii horena ay ku soo aroortay mutawatiratun canhum iyagay aad uga soo baahdo arrin faafsan yani meel kasta markaa gaaray oo dadku ay la socdaan uma qaala ibn taymiya hadalka isagoo sii wada wuxuu yidhi kitaabkiisa aljawaab asaxiix oo kitaab aad qayim oo comparative religion ama maanta muqaranat aladyaan kutubta ugu quruxsan ee laga qoray ah wuxuu leeyahay uma alcilmu biana alanbiya'a qablahu basharuu bihi yuclamu min inay ambiyadii nebiga sal alla alay slam ka horraysay ay bishaareeyeen oo yidhaahdeen nebi maxamed wuu soo socdaa dhowr arrimood baa tusinaya uu yidhi kow axaduhumaa aw axaduhaa maa fi lkutubi almawjuudati alyawma biaydi ahli lkitaab waxa maanta ku qoran yacni maa fi lkutubi almawjuuda waxa ku qoran maanta kutubta ay gacanta ku haystaan oo iyagu ay aqriyaan oo nimanka yahuud iyo nasaare ay aqriyaan baa daliilka koowaada ah. number labo إخبار من وقف على تلك الكتب ممن أسلم وممن لم يسلم بما وجدوه من ذكره بها iyo dadka kutubtaa aqriyey iyo inta ay soo islaamay kuwan soo islaaminba waxay dul istaageenoo warka ay soo tibiyeen ayaa wuxuu yahay nebi moxamed sal alla alay wasalam meesha inuu ku qoran yahay wa midlu maa tawatara can alansaari waxyaabaha ansaar laga soo xigtay waxaa ka mid oo aad aad u baahay ana jiiraanahum min ahli اlkitaabi kanuu yukhbiruuna bimabcaثihi wa anahu rasuulu اllahi sal اlla alay slm anahu mawjudun cindahum wa annahu mawjudun cindahum ansaar waxaa laga soo xigtay in dadka deriska la ahlu kitaabka ah inay u sheegi jireen nebiga sal alla alay waslam ayaa la soo saari doonaa waa rasuul alleh wuuna in ay yaqaanaan bay dadka u sheegi jireen wa kaanuu yantadiruun wayna sugi jireen intaan nebiga sal ly slm la soo saarin bay dariska u sheegi jireen waxay dhihi jireen nin baa soo socda rasuul ah oo sidaa iyo sidaa ah annana waan sugaynaa bay dhihi jireen wa kana hada min acdami ma daca alansaara ila aliimaani bihi lama dacaahum ila alislaami xata aamana alansaaru bihi wabaayacuuh wuxuuna leeyahay ibn taymiya arrinkankan wuxuu ah waxa ugu weyn ee ansaar nasaare ansaari isaga kaa darmin ansaar oo dadkii nebiga sala allah alay mu'miniinta ahay kusoo dhoween madiina munawara waxyaabaha ugu weyn ee sida sahlan islaamka ku aqbaleen ama islaamka ugu baaqa waxaa ka mida hadalladan ay ka maqli jireen nimanka nasaarada ah nasaarada waxay meelaha la mari jireen nebi baa soo socda moxamed baa la dhahaa sifaadkaasuu leeyahay kutubteenu ku qoran yahay saabuu noqon doonaa warkaabay marka qabeen oo dhegahooda in far badan marka kusoo dhacay markii ayaa maqleen nebi maxamed baa soo baxay sala allahu aleyh wasalamna waxayaan dadkii ugu horreeyey marka rumeeyey waana waxyaabaha keenay sida sahlan inay diinka marka u marxabaysiyaan waqad akhbara allahu tacala bidalika can ahli kitaabi fi lqur'ani qaala tacaala ilahayna wuu ka warramay ahlu kitaabku ka warramay qur'aanku wuxuu yidhi walamaa ja'ahum kitaaba min cindi illahi musadiqun lima macahum wa kanuu min qabl yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama ja'ahum ma carafuu bihi falama ja'ahum ma carafuu kafaruu bihi falacnat ullahi cala alkaafiriin markii uu yimid kitaab ilahay xaggii ka yimid kitaabkaana u rumaynaya wax alla waxay haystaan waxayna ahaayeen nimankan ahlu inta aanu nebiga sala allahu aleyh wasalam aanu imanin ka hor qolyihii markaa gargaar dalboo yidhaahdaa waxaa dhici doonta nebi baa la soo saari doonaa garabkeenu noqon doonaa waan la safan doonnaa inana waa idin baabi'in doonnaa saa bay dhihi jireen allah marka wuxuu yidhi markii u yimid waxay aqoonsadeen bay ku gaaloobeen lacnatullahi cala alkafiriin tafsiirka marka waa kan wa mithlu ma tawatara can akhbaari عن إخبار النصارى بوجوده عن إخبار النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة waxyaabaha akhbaarta laga soo xigtay nasaara inuu nebiga sala allahu alayh wasalam kutubtooda ku qornaa waxay mid la mid tahay akhbaarta heraqle ee ahaa isagoo boqorkii romaanka ahaa iyo muqawqas ee boqorkii masar ahaa iyo najaashi boqorkii xabasho ahaa akhbaartaasay la mid tahay akhbaar waxa ahayd aanan qarsoonayn oo dadko dhan marka ay la socdaan walwajhu thalith buu leeyahy ibn taymiya hab waxaa kale ee caddaynaya inuu nebiga sala allahu alayh wasalam kutubtooda ku qornaa iyagana ay la socdeen nafsu ikhbaarihi bidalika fi lqur'aani maratan bacda mara nebiga sal alla alay wasalam baaba ka hadlay arrinkaa isaga ah oo qur-aanka ayaa looga warramay intaasoo jeerna waa la soo celceliyey waistishhaaduhu biahli kitaabi iyo isaga oo markhaati gashtay ahlu kitaabku yidhi iyaga hala weydiiyo wa ikhbaaruhu biannahu madkuurun fii kutubihim ma yadullu alcaaqila cala annahu kana mawjuudan fii kutubihim iyadoo nebiga sal alla alay wasalam uu dhowr jeer uu tilmaamay inuu kutubtooda ku qoran yahay arrinkaana waa arrin qofka caqliga leh dhugta leh tusma uga filan inuu nebiga sala allahu alay slm kutubtooda ku qornaa falow lam yaclam sala allahu alayh wasalam annahu maktuuban cindahum hadduusan nebiga ogaan lahayn inuu kutubtooda ku qoran yahay bal calima intifaa'a dalik uuna ogaan lahaa inuusan meesha ku qornayn yani hadduu ogaan lahaa inuusan yani kabadhig inuusan meesha ku qornayn lam tanac an yukhbira bidalika maratan bacda mara ma soo celceliyeen intaasoo jeer yani adigu ma waxaad dhihi kartaa maalan buugaadan ku qornayn ha layga raadiya waa ku qoranaya maanta nama soo celcelin kartid marka soo celcelinta nebiga sal ly uu soo celceliyey iyo iyadoo uu soo celcelinaya hab taxaddi uu ku jiro bal arka u laabta hebeloo markhaati noqo kutubtiina aqriya kaana kutubta markuu leeyahay taxaddiga uu samaynayo waxaa ayaa daliil ugu filan qofka caaqilka inuu ogaado in allah subxaana wa tacaala ama kutubtii hore laga warramo nebiga sal alla alay wasalam wa yudhiru dalika limuwaafiqiihi limuwaafiqiihi wa mukhaalifiihi wa wliyaa'ihi wa acdaa'ihi arrinkaana wuxuu u muujinayaa kuwa nebiga waafaqsan waa annagoo kaloo muslimiina ah, kuwa diidan oo ah qolyaha markaa iyagu markaa ku gaaloobay wa awliyaa'ihi wa acdaa'ihi iyo kuwa u hiilinaya iyo kuwa ka soo horjeeday intuuba markaa rasuulka sal ly sl wuxuu dhihi jiray bal kaalaya dib u laabta aayadii marka dib ugu bilaabanayna tafsiirkeeda wa min athaabiti taarikhiyan sida sugan taariikh ahaan ana ahla alkitaabi kaanuu yastaftixuuna yadlubuuna min allahi anasra cala acdaa'ihim biاnnabiyi اlmabcuuth nimanka ahlukitaabka ah ilaahay subxaanah wa tacaala bay hiil weydiisan jireen iyo gargaar iyagoo ilaahay weydiisanaya inay ka adkaadaan cadowgooda waxayna kaga adkaan karaan bay lahaayeen in ilaahay subxaana wa tacala u soo saara nebi alladii yajiduuna sifatahu cindahum fi tawraat nebi tilmaantiisa ay ku xusun tahay kitaabka tawraadka lagu xusay nebigaabaa rabnaa bay dhihi jireen ilaahay mar un noo soo saar dadkan aan islaynayno wathaniyiinta oo mushrikiinta aan isdiidannahay mar un aan ka adkaanaysaa bay dhihi jireen waqad nasat altawraatu almutadaawila towraadkan maanta la haysto dabcada wuxuu leeyahy richard watts oo london ah sida uu sheekha uu sheegayo calaa duhuuri nabiyi bimakkata wanasuha waxa ay tilmaantay towraadka maanta la haysto oo dadku ay haystaan waa dabcada london lagu dabciyey richard dabcadiisa ah ee wuxuu tilmaamay nebiga sal lay slm inuu maka ka soo bixi doono towraadna waxaa ku qoran hadalka soo socda jaa arabu min sina rabbigiibaa xagga ay siinaa ka yimid wa ashraqa lana min saaciir wuxuuna ka soo muuqday xagga iyo saaciir istaclana min jabali faaraan wuxuu iska soo muujiyey buurta faaraan wa macahu uluufu alaطhaari fii yamiinihi sinatu naar iyadaoo kumaankunna ay marka ay la socdaan midigtiisana waxaa ku jirta wax ifaya idan wamacnaa waa la fasiraya marka naska kan in allaha istaclana min jabali faaraan waxaa loola jeedaa min jabali makka jabalka faaraan la sheegay waa buurta maka ku taal buurtaa maka la sheegayna wuxuu jabalu xera waa buurta xera lagu magacaabo wa kaana asxaabu marka qolyahan la sheegay wa macahu uluufu اladhaar markuu towraadka uu leyahin waxaa loola jeedaa wa macahu wa kaana macahu uluufa min aladhaar waxaa la socay nabiga sal lla ly slam kumaan kun oo tahirsan waa marka allah uu leeyay fi suurati tawba fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa meesha dhahaaday rag jecel in ay markaa isdahiraan waqad dakara ibnu taymiyata raximah llah ibnu taymiya marka wuxuu sheegay uu yidhi waqad ra'aytu ana buu yidhi anoo ibnu taymiya indhahan saaray min nusakhi zabuuri maa fiihi tasriixu binubuwati muxamedin biismih kutubta nusakhda zabuur koobiyada ka yaal ayaan dul istaaga buu yidhi waxaana arkay buu yidhi nebiga sal alla alay sl magaciisa oo ku dhigan wara'aytu nuskhatan ukhraa bizubuuri haddana nusqo kalaan aaday ila dhowr koobi buu ka samaysan yahay koobigan markaan arko nebiga sal alla alay slm uu ku qoray haddana koobi kale raadiya buu yidhi falam ara dalika fiiha kumaanan arkin buu yidhi haddana koobigi kale waxiina idin buu mar hadduu arrinku sidaa yahay falaa ymtanicu an yakuna fi bacdi الnusakhi min sifaati الnabiy ma laysa fi ukhra wax diidaya markaa ma laha in koobiyada qaarkood laga hela nebiga sal lla ly slm magaciisa iyo tilmaamayaashiisa koobiyada kalena marka aanay ku qornayn marka waxaa fahmaysaa dad wax isdabamarinaya inay yihiin meelna waxbaa ku qoran meelna waxbaa la kala xadaya marka kuwii ay ka gaareenna wayba ka gaarsiiyeen kuwa kalena weli marka way ku qoran yihin macnaheedu waqad intaa buu sheegay walxaqu marka wuxuu yidhi ana nusakha alkutub الsamaawiyaةi alati kanat mutadaawilaة bayna alculama min ahli kitaabi خلال خلال القرون الثمانية تعرضت لحذف اسم النبي صلى الله عليه وسلم وحذف النصوص الواضحة الدلالة على صفاته كما يتضح ذلك من النقول التي أوردها العلماء المسلمون منها في كتبه مثل ابن مثل ابن قتيبية مثل ابن قتيبة والماوردي مثل ابن قتيبة والماوردي والقرافي وابن تيمية وابن القيم مما يشير إلى قيامهم بمحو ذلك من كتبهم على أثر المجادلات الدينية واحتجاج المسلمين بما, بما بها عليهم waxaa sida sugan wuxuu leeyahay kutubtan samaawiga ah ee la soo dejiyey ee samada laga soo dejiyey oo ah towraadka injiilka oo ma aragtay culamaa bani israa'iil ama dadkooda culummada ah ay gacanta markaa ku hayeen yacni quruuntii inta u dhexaysay yacni siddeeddii qarni alquruun athamaaniya kutubta in ay u bambaxday in la jaro magaca nebiga sal alla alay wasalam waa la jaray waxaa kaloo la jaray nusuusta textyada ka hadlayay oo sida qayaxan ugaga hadlayay nebiga sala alla alay wasalam sifaatkiisa tilmaamayaashiisa arrinkaana waxaa caddaynaya waxay muslimiintu ay ku soo guuriyeen kutubtooda iyagoo ka soo raraya qolyaha kale ibn qutay baa qoray almawardi baa qoray alqaraafi baa qoray ibn taymiya ibnuqayim intuubay tilmaameen arrinkaa marka wuxuu muujinaya buu leeyahay in dadkaasu ay wax fara badan ay kutubtooda ka tireen waa goormo markii dooduhu ay bateen dialoga uu batay triloga uu batay oo layidhi warkaalaya aan doodna war xiwaar aan samayna meelaha isugu nimaan markii doodu ay badatay ila ninkastoo kastoo muslim wuxuu rabaa ninka kan inuu meel kaga tago kitaabkooda lasoo qaadanayaa dee doodaha waad aragteen ma aragtay axmed diidaad iyo ragga maanta mucaasiriinta ay sameeyaan oo kale kitaabkoodu qofka kula xujaytamaya saabaa ku qoran waxaas baa samayseen tii markay arkeen noocan maa in loo adeegsan karo hub iyagii markaa lagu afjari karo ayaa waxay bilaabeen kutubta marka inay ka tirtiraan sida ayaa marka muuqata wamaca dalik faqad baqiyat nusuusun daatu dalaalaatin sariixatin midlu maa jaءa fi sifri ashciya fi اlisxaax alxaadi wacishiriina wanasu iyadoo arrinku haddana uu sidaa yahay weli waxaa soo hartay nusuus oo aad iyo aad u cadcad oo qayxan ee muujinaysa waxaan iyagu ay tirtireen oo ah inuu nebiga sal alla alay wasalam lasoo saari doono tilmaamayaashiina kutubta ay ku cadiyay sida sifirka ku qoran ashciya lagu magacaabo isaxisa kow iyo labaatanaad waxyun min jihati bilaadi alcarabi fi lwacri fi bilaadi alcarabi tabayitanaya qawaafil addadaaniyin haatuu maءa limulaaqaati alcashaniya sukana ardi tayma waafu lhaaraba bkhabarih fainahu min amaami الsuyuufi qad harabuu من أمام السيف المصلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب فإنه هكذا قال لي السيد في, في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قيس أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم نسك كان ونسك قرآن كتاب كوذا وعنا موجنا وحو ليهم حق جهة بلاد العرب بلاد العرب أيا وحكسوا الظاهري نسكا مركا وحو موجنا كوم nebiga sal alla alay wasalam inuu waxyi la imanayo wuxuu kaloo muujiyey waxyiga inuu ka soo daahiraya meesha bilaad alcarab arrinka kale naskan wuxuu muujinayaa hijradii nebiga sal alla lay slam madiina u hijroonayay naskan wuxuu muujinayaa inay mushrikiinu is urursan doonto ee nebiga sal alla lay slm ay la dagaalami doonto kadibna wuxuu muujinaya nebiga sal alla alay wasalam inuu ka guulaysan doono nimanka carabta wuxuu si dadban naska kan implicitly u tilmaamayaa waaqacadii dhacday ee bader ka dhacday qaydaar marka leeyahana waa awlaadu ismaaciil yani ibnu ismaaciil ayaa qaydaar lagu magacaabaa isaguna carab buu marka awogo ahaa marka wuxuu leeyay min jihati bilaadi alcarab oo meelaha bahgooyada ah ee duwal maaragtay dhulka carabta ah ayaa wax ka soo daahiri doonaan ee biyo waxaad u keentaan kuwa haraadsan dadka dhulka taymaa degan ninka qaxa ah khabarkiisa siiya saf seef bay ka soo ordeen sayfgalka ka baxsan bay ka soo ordeen dagaal bay marka ka soo ordeen sidaa buu sayidku u yidhi sida ma aragtay sanad ka sanati alajiiri qofka markuu contractiga u galo hal yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo khilaala sana ayaa sharaftooda dhan la baabi'inaya dagaandhigta laga dhigaya markaasuu wuxuu leeyay wabaqiyatu qis cadadi qisiya abtaali bani qaydaarna waa ay baabi'i doonaana dagaalkaabaa lagu legi doonaa waa biqaswati badar liana rabba ilaaha israa'iil qad takalam maxaa yeele waxaa hadlay rabbigii baa hadlay idan naskan wuxuu leey wa fiiha waxaa dhexaada tasriixun caddayn biduhuuri اlwaxyi fi bilaadi اlcarabi in uu waxyigu ka soo daahiri doono waddamada carabta wاlhijrati الnabawiyati ila almadinati اlmunawara iyo nebiga sal alla alay waslam hijradiisoo madiine u hijroon doono goorma bacda ijtimaaci almushrikiina cala qali rasuuli lahi sal alla alay slam markay muslimiin mushrikiintu ay is urursadaan iyagoo isku daya ina nebiga sal lla alay slam ay dilaan huma intisaaruhu calaa abtaali bani qaydaar kadibna wuu ka guulaysan doonaa nimankii reer bani qaydaar halyeeyadoodii wa hum alcarabu wa intee fii mawqacati badrin dagaalkii bader dhacay baa loogaga guulaystay lianna qaydaar marka magacakan qaydaar la tilmaamayo huwa bnu ismaaciil waa ismaaciil wiil uu dhalay ismaaciilna waa kee jadulcarabi carabta awowahooda wey naskan marka wuxuu caddaynayaa hijrada nebiga sala allahu aleyh wasalam dagaalkii bader inuu dhici doono nebiga inuu guulaysan doono inuu gacan sarrayn doono intu waxaa lagu hayaa sifr ashciya baa lagu hayaa xise isxaaxiisii ee maaragtay kow iyo labaatanaad walaa shaka ana aladillata calaa sidqi nubuwati muxamadin laa tatawaqaf cala hadihi albishaaraat waxaana shaki ku jirin waxyaabaha muujinaya nebiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisu inay sax ay ahayd arrin keliya ay ku xiran maaha bishaaraadkan hadda aan aqrinayno tan keliya noogama xirna lakiin annaga waxaan rabnaa keliya ka muslimiin markaan nahay inaan nidhaaho war kutubtiina bay ku qoran taha waa ka nala ogaada sidaa keliyaan u soconnaa fadalaalaat اlqur'ani min alicjaazi اlbalaagiyi wاtashriici اlbaahiri ودلالات السنة النبوية الصحيحة على وقوع المعجزات الحسية ومشاهدة الألوف من المسلمين لها ودلالات سيرة المصطفى في إيمانه ويقينه وعبادته ومجاهدته ودعوته وجهاده وعلي وصدقه وإيمان المقربين إليه العارفين به مثل زوجه خديجة وصديقه أبي بكر ومولاه زيد بن حارثة كل ذلك يقطع بصحة أو بصدق البعثة المحمدية wuxuu leeyahay waxyaabaha qur-aanka uu tusay oo isugu jira icjaazkan balaaqiga ah qur-aanku xambaarsan yahay iyo wuxuu qur-aanka uu sharciyey cajaa'ibtiisa leh sunnada waxa ay muujisay oo ah ee muujinaya nebiga sal alla alay waslam mucjizaad la taaban kara inay dhaceen iyo kumaanka kuwa muslimiinta uu goobjoogga ahaa indhaha ku hayay mucjizaadka markay dhacayeen nebiga sal alla alay wasalam siiradiisa oo muujinaysa iimaanka uu lahaa iyo siduu ilahay ugu kalsoonaa iyo siduu cibaadaysan jiray iyo halganka uu galay iyo baaqa diineed uu galay jihaadka uu galay cadaaladda iyo runta iyo dadka isaga u dhow ee isaga yaqaan ee xigaaladiisa ah ama dadka si fiican arrinkiisa ula soco say usoo dhoweeyeen sida maalan khadiija sida abubakar sida zayd bin xaritha baa noogu filan oo muujinaya nebiga sal ly slm inuu markaa nimnimadiisu ay sax ahayd in nebi ahaan loo soo dirana taasaa nugu filan laakiin annaga marka waxaan soo deliishanaynaa uma baahnin inaan iimaan kale ka raadine eh mar haddaan qur'aanna aan haysanno sunnana aan haysanno intaasaa markaa nugu filan laakiin qolyaha kale iyaga u baahan marka inay rumeeyaan wakafaa bilqur'aani mucjizatan wadalaala cala itisaali risaalaati alanbiya'i waiktimaaliha birisaalati muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aankaa ku filan inuu noqdo mucjizo iyo tusma caddaynaysa in rasaa'ishii ama risaalaadka ambiyada in ay markaa xiriir ay lahaayeen iyo dhammaantoodna in ay ku buuxsameen oo ku kaamilmeen nebiga sal ly sl risaaladiisa yani yani waa too rasuulka sal ly slm xadiis uu ku leeyahay ambiyada aad arkaysaan waxay la mid yihiin yani sida ilmo isku aabba oo kale ah laakiin hooyooyinkood ay kala duwan tahay maxaa hal shay bay la yimaadeen yani hal masdar bay wax ka wada qaateen xagga ilaah tawxiid bay dadka dhan ugu wada baaqeen laakiin likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan qol walba dastuurkeeda constitutionkeeday lahayd kii towraadka ku qornaa iyo ken way kala duwan yihiin kan waxaana kitaabkeena ku qoran iyo kan ku qornaa maaragtay bibleka way kala duwan yihiin laakiin dhammaan mid baanu ka wada sinayn oo ah tawxiid oo waxay maanta ku magacaabaan kutubtooda monotheism ama hal tawxiid inuu marka jiro oo ilahi subxana wa tacala keliya la caabudo waxaanu ka wada sinayn in diintii nebi ibraahim uu la yimid an ittabic millata ibraahim xaniifan oo ilaahayna uu ku sifeeyey maa kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraaniyin ibraahim labada dhanba ma jirin yahuudina maahay nasraanina ma ahayn lakin walaakin kaana xaniifan musliman oo wuxuu la yimidna ahayd tawxiidka taasa innaga dhanna wada haraysa laakiin iyagaa gadaal gadaal kaga darsaday ciisa ilaaha iyagaa gadaal kaga darsaday ciisa maaragtay ilahi subxaana wa tacala o dhalay iyagaa gadaal kaga darsaday khuraafaad kale oo aan marka loo fadhin laakiin ama rasaa'isha ilaahay uu soo diray inay iska milayaan nebiba nebiga kale oo fariinta marka u gudbinayo waxaanala jeedaa uu diinkiisa ka milayo ugu dambayna nebiga sal lla ly sl risaaladiisa lagu soo khatimay taa dood dood kama taagna marka waqad takunu xaafizan liiimaani ahli اlkitaab wahum yaqra'uuna الtabshira bibicثatihi fi kutubihi اlmuqadasa tasriixan bismih aw waصfan lxaalihi wa sifaatih mima laa yanطabiqu calى siwah arrinkaana waxay noqonaysaa dalaalaadkaas wax ku bixin kara nimanka ahlulkitaabka inay rumeeyaan marba hadday aqrinayaan nebiga sal lla ly slm bashaaradiisii waxa oo muujinaysa in lasoo saari doono kutubtooda ay ku aqriyeen ay ka akrinayaan iyadoo nebiga sal lla ly slm magaciisa rasmiya meesha lagu sheegay sifadiisa maaragtay xaalkiisa la tilmaamayo tilmaamayaashiisa la sheegayo oo marka runtii lasoo qaato laa tantabiqu hadihi alawsaaf kullaha calaa hayrihi qof kale ay ku dabaqmaysa ay markaa ma jiro yani markaad dib ugu laabatid yani marka laleeyahay leeyahay rasuulka ayaadaha kutub ama ku qoran kitaabkooda wuxuu muujinaya nebiga sal lla alay slam dhalasho caadiya inuu dhalan doono oo ah waa sida towraadka ku qoran ilan dhalasho caadiya marka ciise wuu ka duunnaa maana ina maala ciisa ka maali aadama khalaqahu min turab isagu ka duunnaa aabbalaan baa la dhalay lakiin nebiga sal ly slm min abin mu'min buu ahaa arrinka labaad wuxuu muujiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu guursan doono in maaragtay oolaad uu yeelan doono in noocan ma haddana waxay kutubta ay muujiyeen in risaaladiisu ay waari doonto in maaragtay uu aakhir rasaa'il marka ula iman doono intuba kutubtooda marka way ku caddahay iyaga marka iska ndhasaabayo culey haddana bishaaraatu culamaa ahli kitaabi nubuwatihi mar haddii kutubta la diiday ahlu kitaab culumay lahaayeen culimmadooda marka waa bishaaraadkii ay sheegeen ee ay ugu bishaareeyeen dadka binubuwati moxamedin sal lla alay sl nebig sal ly sl inu nebi yahay maxaa muujinaya laqad ahbara salmaan alfarisiy waad garan kartaan salmaan alfarisi ninka qaatay taatalka lagu magacaabo albaaxith can alxaqiiqa ninka runta raadinayay saxaabigii fii qisati islaamihi aطawiila qisadii dheerayd ee ka hadlaysay si uu ku soo islaamay qisadaa maxaa ku qornaa anna raahiba nasaara fi cumuuriya nin caalim diineeda oo diinta nasraanada nasraaniyadda ah caalim u ahaa ee cumuuriya deganaa cindamaa xadarathu lwafaat markii geeridu ay ku timid uu is yidhi xaraarugaad gaartay haddaad dhiman doontaa طalaba minhu salmaan an yuusiyahu salmaan alfarisi oo saa u wareegaya mar uun diin sax uun ilaahay subxaana wa ha ku tuso in ka taagan tahay ninkaabuu u yimid oo markaa sariirta saaran oo dhiman raba cumuuriyu marka degan yahay waana nin raahib diineeda markaasuu yidhi niyahu ii dardaaran fa qaala araahib ninkii baa hadlo wuxuu yidhi ay bunay wallahi ma aclamuhu baqiya axadu calaa mili ma kuna calayhi amuruka an ta'tiyahu wallahi inaan ogeyn buu yidhi inuu jiro yacnii axad inuu maanta uu soo haray ee ku taagan waxa annaga aan ku taagannahay yacni qof aan kuu tilmaamo hadda ii muuqda markaa ma laha walaakinahu qad adallaka zamaanu nabiyin yani hadda ma jooga weyn yani qof aan farta kugu taagan ku dhihi karo u aad yani ninkaa aad ninkaabaa wuxuu hayaaye waxaan maanta ku taagannahay xaggaa diin ka baraan ku dhihi kara ma jira buu yidhi walaakinahu qad adallaka zamaanu nabiyin yubcathu min alxarami laakiin nin waxaa ku soo hareeyey waqti uu soo bixi doono nebi nebigaana wuxuu ka soo bixi doona xagga iyo xaramka wuxuu yidhi marka muhaajiruhu bayna xaratayni ilaa ardin sabkhatin daati nakhlin waxa uu degi doonaa u hijroon doonaa dhul laba dhagxood markaa dhex yaal waana dhul wuxuu yidhi hooseeya oo biyooley ah oo cisbooley ah islamarkaana markaana daatu nakhlin buu yidhi waxaa ka bixi timir baa ka baxaysa yani waa wuxuu tilmaamay almadiina munawara oo timirtu say ugaga baxdo nin gabyaayo markuu yidhi markuu tilmaamayay qof howl shay aan meel loogu talagelin markuu la tago wuxuu yidhi ka xaamili tamrin ilaa yathriba liya'kula yani hawl meelan wax looga baahnayn markaa geesiba waxa maal ahaan carabtu waxay yidhahdaan ninkaa wuxuu la mid yahay nin timir madiina munawara ula safray ilan iyadaa laga soo qaadaay lama geeye marka wuxuu leeyahay ard sabkha sabikha oo daata nakhlin oo timir markaa lagu yaqaan wa ina fiihi calaamaatin laa tukhfa markaasuu yidhi ninkaa aad arki doontid wuxuu leeyahay astaamo aanan qarsoomi karin bayna katifayhi khaatamu nubuwa labadiis garbood inta udhexaysa waxaa ku yaal tiimbarihii ama fargashigii tilmaamaya nebinimadiisa ya'kulu alhadiyata walaa ya'kulu sadaqa ninka haddaad la kulantid hadiyaduu cunaa laakiin sadaqada ma cuno fain istatacta an takhlusa ila tilka albilaadi salmaanu haddaad awood u leedahay inaad gaartid dhulka ninka uu degan yahay fafcal samee fainahu qad adallaka zamaanuhu waqtigii uu soo bixi lahaa baa ku soo haray oo ku soo hoosgalay buu yidhi intaa markuu salmaan alfarisi uu maqlay ثuma qasa salmaanu khabra quduumihi ilى اlmadinati واstirqaaqih waliqaa'ihi birasuuli اllahi xiina alhijrati وإهdaaئihi lahu طعاama عlى أنه صدقة falam yأkل minhu الرasuل ثuma إهdaaئihi lahu طعاama عlى أنه hadiية وأkله minhu ثuma ru'yatihi khatma النubuwaةi bayna katifayh وإسlaamihi عalى أثri ذalik intaba waad wada hoos dhigaysaa adoo khabarada ku hoos dhigaya kadibna salmaan wuxuu ka warramay qisadu aad bay u dheerayd markaasuu yidhi madiinaan imid kadib gacantan waxaan ugu dhacay niman waa lay addoomaystay kadib nebiga sal alla alay wasalam markii lay addoonsada kadib baan nebiga la kulmay kadib nebiga sal alla alay wasalam baan eegayey oo waxaan hor dhigay tacaam baan hor dhigay oo aan idhi waa sadaqa markaas wuu diiday ma cunin haddana waxaan idhi isagoo hadiyan u keena wuu cunay kadibna waxaan arkay buu yidhi khaatamu nubuwa oo ku dhigay labadiis garbood meeshaasaan ku islaamay buu yidhi waa intii uu u sheegay ninkii raahibka ahaa cumuriya markaad jooga وkذلika faإna yahuuda الmadina kanuu yacrifuuna ana zamana bicثaةi الnabiyi qad اqtarab yahuudda madiina deganna way ogaayeen waqtigii nebiga sal alla lay slm la soo saaray inuu soo dhowaaday wa kaanuu yazcumuuna annahu minhum yatawacaduuna bihi alcaraba waxayna sheegan jireen waxay dhihi jireen ninkaa inagoo naga tirsan yahay carabna way ugu hanjabi jireen waxay dhihi jireen ninkaa markuu soo baxo markaasaan shaqa idinka qaban doonaa waqad bayana allahu tacala anahum yacrifuunahu bisifaatih alatii dukirat fi kutubihim kama yacrifuuna abna'ahum ilahay marka wuxuu caddeeyey inay yaqaanaan nebiga sal alla alay wasalam bal astaamihii lagu sheegay inay ku yaqaanaan sida uu allahba qur-aanka ugu yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum sida wiilasha ay dhaleen ciyaalka ay dhaleen ay u tirin karaan hebelo hebelay u dhihi karaan bay nebiga sal alla ly slam u yiqiineen buu qur'anku leeyay wainama ankaruu nubuwatahu bacda duhuurihi lama tabayana lahum anahu min alcarabi fajaxaduu nubuwatah laakiin waxa ay dafireen nebinimadooda nebiga sala alla alay wasalam markuu soo daahira kadib oo ay ogaadeen inuu carabta ka tirsan yahay nin caraba markuu yahay bay waxay yihahdeen wixii carab wadata xagga hay noo dhaafeen qaala tacaala marka allah wuxuu yidhi وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين kitaab xagga ilaahay ka socda markuu u yimid ee u rumaynaya wax alla waxii ay wateen iyagoo hadda ka horna carabta ugu hanjabi jiro oo dhihi jiray innagaa maaragtay haddaad waan ninkaasaan maaragtay idinku baabi'in doonaa markii uu u yimid bu allah subxaana wa tacala wax alla waxay sheegi jireen oo xaqa oo yaqaaneen bay gaaloobeen lacnatullah cala alkaafiriin ba allah subxana wa tacala yidhi waqad qaala rijaalu min alansaar rag ansaarta ka mida waxay yidhahdeen ina mima dacaana ila alislaami maca raxmat illahi wa hudaah waxyaabaha islaamka noogu yeeray marka lagu daro ama laga soo reebo raxmada ilaahay iyo hanuunka ilahay waxaa ka mida lima kunna nasmac min rijaali yahuud nimanka yahuudda raggooda waxaan ka maqli jirna kunna ahla shirkin wa asxaaba awthan annaga haddaan carab nahay oo ansaar way leeyihiin dad waxaanu ahayn shirkiga isaga dhex jira asnaamtana caabuda wa kaanuu ahla kitaabin cindahum cilmun laysa lana iyaguna waxay ahaan dad kitaab loo soo dejiyey cilmi aan annaga haysanna way haysteen oo cilmi bay lahaayeen wa kaanat laa tazaalu baynana wa baynahum shuruur innaga iyo ayaga dhexdoodana shar baana dhex taagnayd fa idaa nilnaa minhum bacda maa yakrahuun haddii dhib aan gaarsiino oo waxay kohdaan aan gaarsiino qaaluu lana waxayna dhihi jireen inahu taqaaraba zamaanu nabiyin yubcathu al'aan waxaa soo dhowaaday waqti nebi la soo saari doono naqtulukum bihi cid qatla caadin wa iram ninkaabaan markaa aan idinku baabi'in doonnaa sida caad iyo iram loo baabi'iyey saasayna dhihi jireen wa qaala heraql meliku ruum cindama stalama risaalat nabiyi sala allahu alay wasalam heraql ninka lagu magacaabo ee ruum boqorkeeda ahaa markii dhambaalkii nebiga sal alla alay slam uu gacantiisa soo galay muxuu yidhi waqad kuntu aclamu annahu khaarij waan ogaa waan filayay inuu soo bixi doono walam akun adunnu annahu minku laakiin ma moodeyn mana aan filayn inuu idinka idinka mid noqon doono carab haddaad tihiin idan bimacnaa arrinkan waa arrin mar hore agtooda markaa ku sugan intaa markaanu ka soo baxna kadib waxaan u gudbaynaa irhaasaatu nubuwatihi nebiga sal alla lay slm intuusan nebi noqon waxyaabo kale ayaa ka horreeyey yacni waxaa jira wax lagu magacaabo karaama iyo irhaasaad karaamaad irhaasaad iyo waxaa jira mucjizaad karaama waxaa lagu magacaabo waxa allah subxaana wa tacaala uu ku duldoorarsiiyo nin weliga gacantiisa oo ah taqwadii iyo ducadiisa oo la ajiibay maha inuu buuba cerka gala maaha waxyaaba ma aragtay aan awood galama lakin waxyaa laga hadlayaa waxyaabaha karaamaadka ah oo in akraamakum cinda allahi atqaakum taqwaday ku xihan tahay mucjizana waxaa lagu magacaabaa nebiga ayi nebi ee lasoo diray waxa uu dadka la hortegay oo uu u muujinaya inuu rasuul allah uu yahay sidii tii nebi muuse uu la yimid ee ushiiya tii nebi ciise uu la yimid musadiqan lima bayna yaday min atawraat uu leeyahay ma aragtay inii akhluqu lakum min aطiini kahayati الطayri faanfiquu fii faykunu طayran uu leeyahay iyo ubru اlakmah wاlabras waxyaabihii uu ciise u sheegtay nebiga salى الlahu عalيه wasalam oo kale qur-aanka uu la yimid taasaa mucjiza lagu magacaabaa irhaasaadna waxaa lagu magacaabaa intaan nebinimada la gaarin waxyaabaha soo daahira ee ka horeeya mucjizada ayaa irhaas marka lagu magacaba marka waxaan ugu baxaynaa nebiga intuusan nebi noqon waxyaabihii ugaga horreeyey ee muujin kara gogolxaarna u ahaa inuu nebiga sal alla alay waslam uu soo bixi doono wa min irhaasaati nubuwatihi tasliimu alxajari calayhi qabla nubuwati kama ahbar waxyaabaha muujinaya nebiga sal alla alay wasalam inuu nebi uu noqon doono ee uu horreeyey intaan lasoo dirin dhagaxa ayaa salaami jiray dhagaxa markuu ka soo horbaxo ya asalaamu calayka ya muxamed wa minha aru'ya asaadiqa wa hiya awalu maa budi'a bihi min alwaxyi waxaa kaloo ka mid a ah riya run ayuu arki jiray nebiga sal alla alay waslam waa waxa ugu horreeyey ee waxyiguna uu ku bilowday fakana laa yaraa ru'ya ilaa ja'at mila falaqi الصubx mar alloo rasulka sal ly slm riya u arkana riyadiisu waxay u muuqan jirta sida waaga baryey oo kale riya cad yani badanaa qofka markuu riyado waxaa laga yaabaa wax isku dardano adqaatu axlaamin ah oo marba nooc kale leh oo subax marka lagaa waraysa aadan sheegi karo ma intaan joogay ma soomaaliyaan joogay adigu meel un baan joogay ma habeen ba ahayd ma maalin ba ahayd adigu meel waqti un bay ahayd ma nin bu ahaa naag ma adigu waxbaa isoo hortaagna maantana ku haynaysaa laakiin rasulka sal mila falaqi الصubxi wixii way cad yihiin boqol kiiba boqol waqad xubiba ilayhi اlcuzlaة wالtaxanuثu ay الtacabudu fakana yactazilu qowmahu fi gaari xira wa huwa fi jabali xira nebiga sal اlla alay slam marka waxaa la jeclaysiiyey kelinimada iyo in uu cibaadaysto dadkan uu ka dhex bixi jiray isaga uu jooga wuxuuna jooga markaa jabalka buurtan xera buu dhex fadhiisan jiray wa yuطilu اlgaaru calى اlkacbati gaarka kan godka nebiga sal اla alيه waslam uu dhex geli jirana wuxuu saa ugu soo horjeeday ama ugu beegnaayo eh, xagga iyo kacbada wayaxtaaju sucuuduhu ilaa juhdin ama ilaa jahdin in meeshaa la fuulana oo buurtaa saa loo fantana waxay u baahnaa juhdi wayastaqriqu الsucuudu nisfa saaca in meeshaa la fuulana waxay u baahneen nusu saac inuu ku bixiy rasuulka sal alla alay wasalam fa kaana yamkuthu fiihi layaaliya dawaati alcadadi meeshaasuu dhowr dhowr maaragtay habeen ayuu fariisan jiray qabla an yarjic ilaa ahlihi intuusan ahlkiisa usoon u noqon wayatasawadu lidalika markaasu u sahay qaadan jiray xataa faaja'ahu alxaqu wa huwa fii gaari xiraa ilaa marka xaqii oo ah waxyigii uu kadiyey isagoo gaaru xiraa ku jira kelimadan hoos ka xariiq marka ilaa waxyiguu ka kadiyey idan nebiga sal ly slm markuu meelaha uu tegayey macnaheeda maha inuu wax filaya maha lakin waxyigaa markiiba kadiyey idan masaladan iyada ah waxay ku dhantahay xadiidkii bukhaari oo badl waxyi uu kaga hadlayey oo isagoo kaamil ah oo marka uu sheegay inuu rasuulka sal ly slm meesha uu tegi jiray inuu meeshu ku cibaadaysan jiray wixii la mida waadna ogaan doontaa biidn illahi subxana wa tacaala nooca cibaadada uu cibaadaysan jiray lanooma sheegin yacni kula ma fi lamri waxaa noola sheegay khalwana inay ahayd tacabud inay ahayd annadaru ila albeyti waxyaabaha iska fitrada ah laakiin cibaado gaaroo markaa jirta markaa ma jirin albicthatu almuxamadiya soosaar soo saaritaanka nebiga sal ly slm la soo saaray bucitha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa cumruhu arbacuuna sana nebiga waxaa la soo saaray isagoo afartan jir ah waqad shadad riwaayatun tufiidu ana cumrahu halaaثun wa arbacuun riwaayad tilmaamaysa afartan iyo saddex jir inuu ahaana way soo arortay laakiin waa shaad oo waa riwaayad khilaaftay riwaayaadka saxiixay ay khilaaftay oo la dhegaysan maayo waqad saca albayhaqiyu litawfiiqi bayna alqowlayni biاlictimaadi calى mursal الshacbiy bayhaqis wuxuu isku dayey riwaayadda tiri afartan jir baa nebinimada nebiga sal alla alay waslam loogaga dhigay iyo midda tilmaamaysa markuu afartan iyo saddex sane uu jiray inuu iswaafajiyo isagoo adeegsanaya ama cuskanaya riwaayad uu soo mursal ah oo shacbi uu soo saaray isagoo marka adeegsanaya wuxuu yidhi marka naزlat riwaayadda waxay leedahay naزlat calayhi nubuwat wa huwa bnu arbaciina sana nebinimada waxay kusoo degtay isagoo afartan jira faqarana binubuwatihi israafiilu halaaa siniin marka israafiil baa marka buunkii la dhowday oo sheeg sheegay saddex sanoo naadinayay inuu nebi yahay fa kaana yucallimhu alkelimata washay markaasuu kelmad kelmad markaa u beri jiray walam yazal ilqur'aanu calaa lisaani cishriina sana qur'aankana kama zuulin inuu carabkiisa kusoo degayo afarlabaatan sano walaakin hada almursal laakiin mursalka kan ee shacbi uu wariyey bayhaqina uu isku dayey inuu qaato laa yasluxu lilixtijaaji bihi liirsaalih uma suubada in la soo deliishada maadaama mursal uu yahay wa tafarudihi waana mid gaara oo lala gaar noqday wa mila hada alkhabar aw mila hada alkhabar laa budda an yashtahira wa yucraf fii jiili saxaaba khabarkan sidan oo kaleana wuxuu ahaa khabar inuu baahay ahayd oo saxaabada dhexdooda marka ay yaqaanaan yacni nin saxaabiya kama hayno isagoo tilmaamaya nebiga sal alla alay slm marka lasoo saaray afartan iyo saddex tan uu wax tilmaamaya markaa ma laha uma ina mufaaja'ata alwaxyi lilnabiyi tadullu cala khilaafih kedinta waxyiga nabiga sal alla alay slam uu soo kadiyeyna arrinkaa wuxuu muujinayaa in arrinkan aanu jirin ilaan hadda waxaan idhi wafaaja'ahu wuu soo kadiyey ilaan haddii la yidhi afartan sano markuu jiray ayaa la yidhi nebi baad noqonaysaa saddex sanana meelaha la waday afartan iyo saddex markii la gaaro waxyuu ku bilowday idan saddex sanuu la socdo wey taana marka wax muujinaya markaa ma laha mima yu'ayidu riwaayata saxiixayn marka waxaa arrinkan wuxuu adkaynayaa riwaayaddii ku soo orortay saxiix albukhaari saxiix muslim oo ahayd biأna albicثaةa almuxamadiyata bada'at cumruhu arbacuuna sana nebiga sal lla alay slam soo saaritaankiisa iyo markii nebi laga dhigala waxay bilaabatay markuu afartan sana marka uu gaaray taasaa xoog badan marka iska halmaan midda tilmaamaysa afartan iyo saddex buu ahaa wa habata ana alwaxya nazla calayhi awal ma nazla ywma الاثnain waxaa kaloo sugnaatay waxyigii markii ugu horreysay nebiga sal lla ly slm uu kusoo degana maalin isniina bay ahayd wاlmashhuur ana nuزula الqur'ani bada'a fi shahri ramadaan sida mashhuurka ah ee caan baxdana waxa ay tahay qur'aanka soo degitaankiisana wuxuu bilowday bil ramadaan wاlwaxyu اlmuxamadiyu nadiiru اlwaxyi اlilaahiyi ilى اlanbiyaءi الsaabiqiina qaala tacaala waxyiga nebiga sal lla ly slm kusoo degana waxa uu la mid yahay waxyiga ilaahay uu kusoo dejiyey ambadii markaa ka horraysay ilahay isagaa ku yidhi suuraة الnisa ina awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilى nuuxin wالnabiyina min bacdi nebi maxamedow waan kuu waxyoonnay sida nuux iyo ambiyadii ka dambaysayba aan ugu waxyoonay aan kugu waxyoonnay idan meesha waxaa muuqata nebiga sal lla alay slam waxyigiisu inaanu ka duunayn waxyiga ee loo waxyooda ambiyadii markaa ka horraysa alwaxyi masaladan iyadaa iyadana inaan dul istaagno waa muhiim waxyiga marka la gaaray waxyaaba badanna waxaa jira khuraafaad oo aan sax ahayn oo la saxayo kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa yakhluu fii gaari xeraa kii markaa ku khalaaweeya ee fadhiista godka lagu magacaabo xeraa walaa naclamu kayfa kana tacbuduhu fii xeraa qabla albictha mana aynaan ogin ma naqaan sida uu u cibaadaysan jiray nebiga sala allahu aley wasalam walaa naclamu mataa xubiba ilayhi alkhalaa'u bilgaar calaa wajhi taxdiid mana aan naqaan goorta rasuulka sal alla ly slam la jeclaysiiyey inuu dadka uu ka dhex baxo keligii uu fadhiisto taariikh go-an oo la sheegaya markaa male yani marka lagu leeyahy walaa naclam walaa naclam wuxuu rabaa inuu tilmaamo dad fara badan baa kutubta wax badan ku qoray waqtigaabu ahayd arrinku ahaa taarikhda waqtigaasaa ahayd sidaabay u dhacday nooca cibaadaadka wardiyadaabuu aqrin jiray qaar baa kutubta marka ku qoray marka wax sugan ilaa hadda lama hayo walaakina dalika kana qab qubayla albictha laakiin waxaa sugan intaan la soo saarin muddo yar ka hor in ay khalaawadaas ay dhici jirtay keli noqoshadaa iyo meel fariisadkaa keligii uu fariisanayo wa bacda an budi'a biru'ya saadiqa alatii kaana tamhiidan lilwaxyi iyo kadib markii lagu bilaabay riyadaas runta ee saxda ah ee iyadoo gogol xaarka u ahayd waxyiga iyo soo degitaankiisa walam tadkur ilmasaadiru ma hiya mawduucaat ru'a masaadirta kutubta la ictimaadana ma ayan sheegin waxyaabaha nebiga sal ly slm ku riyoon jiray wax la sheegay ilaa hadda lama hayo walaakin kanat ru'ya saalixa kama wasafhat ariwaayaat asaxiixa laakiin waxay ahayd riyooyin wanaagsan sida kutubta saxiixa ay tilmaameen kula ma fi lamr waxa lahaya riyo wanaagsan bay ahayd laakiin waxaasuu ku riyooday waxaas inay dhici doonaan buu ku riyooday ilaa hadda lama hayo wa kana ataxanuthu fi lgaari yastagriqu layaaliya cadiidat xata ida nafadat zaadu caada ila beyti fatazawada lilayaaliya ukhra cibaadaysiga uu godka uu ku cibaadaysanayaan dhowr habeen buu qaadan jiray markii sahayda ay ka dhammaatana guriga usoo laaban jiray haddana wuu sahay qaadan jiro meeshii wuu ku laaban jiray wa fii nihaayati yowmi اlitnain min shahri ramadaan maalin isniin bir ramadaan gabagabadeeda dabayaaqadeeda markii la gaaray jaa'ahu jibriilu baktatan liawali maratin daakhila gaari xira jibriil baa soo kadiyey isagoo gaaru xiraa ku jira waa markii ugu horraysay jibriil ula kulmo qaalat caaisha marka caaisha ka warramaysa waxay tidhi faja'ahu اlmalaku fiihi malag baa u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi iqra' aqri faqaala lahu nabiyu sal alla lay sl nabigana wuxuu yidhi ma ana biqaari anigu mid wax aqriya maahi faakhadanii faghatanii markaasuu iqabtu saa xoog ii qabtay xataa balaga mina aljahd ilaa ay tabartuba iga tagto aad buu ii qabtay uma arsalanii haddana waa isii daaye faqaala iqra' markaasuu yidhi aqri faqultu ma ana biqaari haddana waan jawaabo waxaan idhi anugu waxba ma aqriyo faakhadanii faghatanii haaniyata xataa balaga mini aljahd haddana sidoo kale ii qabtay ilaa haddana uu xanuun i gaarsiiyey uma arsalanii haddana waa isii daayay haddana markaasu iqra bismi rabbika aladii khalaq aqri adoo ku bilaabanaya magaca ilaahay rabbigaaga magaciisa ee abuuray ilaa laga gaaray callama alinsaana maa lam yaclam intaabaa lagu dul aqriyay farajaca nebiga marka wuu laabtay tarjufu bawaadiruhu iyadoo markaa xidmadiisu markaa ay markaa ay dubaaxinayso baadiradana waxaa lagu magacaaba waa hilibka u dhexeeya cunuqda iyo markaa garabka inta u dhexaysa iyadoo markaa ay gariirayso xata dakhala cala khadiijata ilaa khadiija markaa usoo galay waa qisadii aad maqli jirteen oo saxiixa ahayd markaasuu yidhi faqaala zammiluunii zammiluunii war iduuduuba iduuduuba fazammaluuhu markaasaa la duuduubay xataa dahaba canhu rawc ilaa argagax markaa uu ka tegey lagu argagaxsanaa haddii nebiga sal alla alay wasalam uu la socdo in uu waxyu ku soo degi doono oo afartan sano markuu jiro loo sheegay afartan iyo saddex saddex sanana uu sugayay wuxuu caaday u noqon lahaayeen yacni waxaa kan marka inuu la argagaxo oo isagoo aad iyo aad u walwalsan guriga inuu tago yidhahdo zamiluni zamiluni arrinka wuxuu muujinaya waxyigu inuu kada ahaa marka intaa marka laga soo baxay fa qaala wuxuu yidhi yaa khadiijatu maali khadiijay maxaa aniga maanta ii sugnaaday wa ahbaraha alkhabaru wa akhbaraha alkhabara warkii marka u sheegay yacnii qofka waa sida lagu yaqaan labada zawja isqaba qof markii dhibaata ay ku timaado markiiba ula soo ordaya intee islaantu ula soo ordaya uu u sheegaya markaasu qaala markaasuu yidhi uu hadlay wuxu uhi qad khashiitu calaa nafsii maanta nafsadeydan u baqay qaalat lahu marka waata naagta saalixada ah ma sii eryaysa waxay tidhi kallaa ka jooga abshir bishaarayso fa wallaahi baan ku dhaartaye laa yukhziika allahu abadan ilaahay marnaba ku hoojin maayo garabkaaga kabixin maayo ka bixi maayo yani khiziga qofka inaad tiraahid farahan kaa qaaday innaka maxaa yeelay dhowr arrimoodba marka ku cilaysa koow waxay tidhi arag diin markaan soo degtay iyo waxay la socdaan marka malaa lakin waxyaabaha saliiqada kow innaka laa tasilu raxim qaraabadaad xidhiirisaa wa tasduqu alxadiid hadalka runtaad sheegtaa wa taxmilu alkal qofka culayska ahna waad xambaartay waxbaad u tartaa wa taqri dayf qofka martidaana waa marti soortaa wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq dadka duruufta ay haysatana garabkoodaad istaagtaa waad caawidaa nin intaa qualificationkiisu u yahay lagu hayo macquul maaha in markaa lagu hoojiye ha baqin bay tiri deg waa ay dejisay uma انطalqat bihi khadiijatu waa ila tagta marka khadiija xata atat bihi waraqata bni nawfal ibni asad ibni cabdilcuza bni qusay ilaa ay ula timid ay ula tagtay waraqa bn nawfal wa huwa bnu cami khadiijata akhu abiiha waraqa bn nawfalna khadiija in adeerkeed buu ahaa ninkaa bay u tagtay wa kana imra'an tanasara fi ljaahiliyati wuxuuna ahaa nin nasraani ahaa jaahiliyadii wa kaana yaktubu alkitaaba alcibriya alcarabiya fayaktub bilcarabiyaةi min alinjiili yani alcibriyati ba ahayd min alinjiili ma sha allahu an yaktub ninkan wuxuu ahaa alcibriy wey meeshaas fayaktub bilcibriyati min alinjiili ma sha allahu an yaktub wuxuuna ahaa nin luqada cibriga aad iyo aad u yaqiin wuuna qori jiray oo wax badan buu kala socda nin wuxuu ahaa wax la socdo cilmi leh oo aqoon leh buu ahaa fahamsan kutubtii horumarka wax ku qoran markii ninkii bay la tagtay wa kaana shaykhan kabiiran qad cami wuxuuna ahaa nin da ah oo indha beelay faqaalat lahu khadiija khadiija allah so waxay tidhi ismac min ibni akhiik bal in adeerka wax ka dhegayso yani ibni akhiik oo je ninkaad adeerka u tahay ka dhegayso faqaala waraqatu marka waraqa marka wuxuu yidhi ay ibna akhii maada taraa ibna akhii war maxaad aragtaa ii sheeg faahbarahu nabiyu sala allahu alay slm bima ra'aa nebiga markaasuu sheegay waxaasaan arkay waxaasaan arkay waraqa markuu dhegaystay ila waa nin aqoon lahaa faqaala waraqatu wuxuu yidhi haada annaamuusu kan waa khayrwadihi waa kii khayrka waday aladii unzila calaa muusa ee muuse lagu soo dejiyey luqada carabi waxaa jira naamuus iyo jaajuus ama jaasuus aan dhehe naamuus iyo jaasuus naamuuskana waa khayrwade jaasuuskana waa sharwade marka wuxuu yidhi haada naamuus kan waa khayrwadihii alladii kaasoo unzila calaa muusa ee muuse lagu soo dejiyey yaa laytanii fiiha jadacan akuunu xayan xiina yukhrijuka qawmuk markaasuu yidhi waxaan aad uga qoomamaynayaa oo aan runtii tamanin lahaa inaan ahaada nin da' yar oo weli nool oo nolona markaa yacnii ila nin weyn wadkiisa waa yaqaan waqtiga dadkaaga ay ku saari doonaan markiiba nebiga sal alla alay slm kelmad uusan filayn baa markaba loo sheego layidhi dadkaaga ku saari doona oo waxaad wadid lagaa dhegaysan maayo fa qaala sal la alay slm awa mukhrijiyahum oo ma y saarayaan ilan wuxuu u bartay moxamed alsaadiq alamiin moxamed eh, aladi laa yakdib oo samada la geeyo ninkii xakamka ah waxyaabahaasu marka maqli jiray marka hariib bay la noqotay nebiga sal alla alay in la yidhahdaa dadkan aad maanta dhex degan tahay oo qoomkaagii ah iyo dhulka aad ku dhalatay baa lagaa saari doonaa fa qaala waraqatu marka wuxuu yidhi nacam haa qaaciduu marka haystaa waraqa oo wax ku duldhisayo halbeeg buu wax ku dhudhimanaya wuxuu yidhi lam ya'ti rajulun qad bimaa ji'ta bihi ilaa cuudii ma ayaan dhicin hadda ka hor nin la yimid waxa la timid ilaa waa lala dagaalamay yacni xaqba haddaad wadid diyaar u noq waa lagula dagaalamayo wa in yudriknii yawmuk haddiise maalintaada ay isoo haleesho aan haleelo ansurka nasran mu'azaran waxaan kuu ballan qaadayaa in aan kuu hiilin doono hiil aad iyo aad u xoog badan hadalkaa markuu yidhi ballantaabuu galay ثuma lam yanshab waraqatu an tuwafii waraqana markiiba u dhintay وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا kي يتردى min رؤuuسi شhawaahiq الجibaal kadib waxyigii baa kala go'ay waqti buu marka waxyigi ka go'ay yani kadibna rasulka sal sl markii waxyi ma arkin waxaa markana soo gaartay kutubta ay qoraan nebiga sal lla alay slam aad buu kaga murugooday waxyigaa kala go'ay ilaa dhowr jeer uu isku dayay inuu buurta intuu fanto oo fiideeda sara dul istaago buurta markaa iska soo tuuro fa kullamaa awfa bidurati jabalin mar kastoo buurta dusheeda uu istaagana likay yulqii minhu nafsahu isagoo raba inuu iska soo tuurana tabaddaa lahu jibriil jibriil baa u muuqan jiray markaas faqaale wuxuu dhihi jiray yaa moxamed inaka rasuulu llahi xaqan moxamedoo rasuulka alla baa tahay xaqa fayaskunu lidalika ja'shu markaasuu qalbigiisu degi jiray wa taqiru nafsuhu fayarjic nafsadiisuna intay degtuu laaban jiray marka faidaa taalat calayhi fatrat lwaxyi markii waxyiga go'itaankiisa uu dheeraadana hadaa limili dalik haddana buurtii dib dambe u fantaa haddana fiideeda istaagaa fa idaa awfaa bidirwati jabalin marka buurta fiideeda sare uu dhakawda ka istaagana tabadaa lahu jibriil jibriil haddana mar kale isu soo muujiyo faqaala lahu mila dalik hadalkaas haddana soo celceliya ayib waxaan rabnaa marka warkan in horta laga hadla nebiga sal ly slm inuu buur intuu dul istaagay uu rabay inuu markaa isdilo taasaan ka hadli doonaa biidn illahi subxana wa tacala o وqad أوضaxa hada الxadiiثu أna iqra hiya أwal ma nazla min الqur'an xadiidkan wuxuu caddeeyey iqra inay ahayd waxa ugu horreeya qur'aanka soo deg waa mid wa ana rasuula fuuji'a bilwaxyi duuna an yatawaqacahu faraacahu اlmowqif iyo rasuulka sal اla alay slam waxyigii inuu kadiyey isagoo aanan filanayn kadibna arrinkaa uu ka argagaxay labo kama yuوadaxu الxadiiثu mowqifa khadiijata radi allahu canha fi tadmiinihi wa musaacadatihi cala macrifati kunhi اlxadaث siduu xadiidka u caddaynaya mowqifka ay khadiijo ka istaagtay sida nebiga sal ly slm u dejisay siday u caawisay iyo ay ugu caawisay inuu ogaado kunha alxadiid yani alxadath dee dhacdadatan yani xaqiiqdeeda waxay tahay kunha waa xaqiiqda kama yubayinu qadra macluumaati waraqata can alanbiya'i wa tanabuhi lilakhtaari alatii sataxdiqu binnabiy sida uu khabarkanba u caddeeyey macluumaadka waraqa ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey ah inta uu ka yiqiin ambiyada iyo siduu ugu baraarugsanaa ugu fiijigsanaa khatarta ku iman doonta nebiga sal alla alay wasalam walakina waraqata maat qabla tataabuc اlwaxyi lakiin waraqa wuxuu dhintay waxyigii intuusan israacraacin ka hor waqad inqaطca alwaxyu mudda waxyiguna mudduu go'ay waywadixu balaagu zuhriyi اlأzma alati tacarada laha rasuula liinqiطaaci اlwaxyi zuhri hadalkan uu soo xigtana wuxuu muujinayaa dhibaatadii nebiga sala allahu aleyh wasalam soo waajahday markii waxyigu uu istaagay wa annahu kana yataraddaa min shawaahiqi aljibaal inuu rasuulka sal alla alay wasalam isku dayey inuu ka soo shalwado iska soo tuuro buuraha fiidooda wa ana jibriil calayhi salaam kaana yadharu lahu fii kulli mara jibriilna inuu isu muujin jira mar walbaba wa yubashiruhu biana rasuulu llahi uuna u sheegi jiro ugu bishaarin jira inu rasuulka alla yahay walakin balaaga zuhriyi laa yaslux liihbaati alxaadidi litacarudihi maca isbati الnabiy laakiin hadalkan ah nebiga sal ly slm buurtuu istaagi jiray markaasuu fiideeda rakabadeeda markuu istaago buu wuxuu isku dayi jiray inuu iska soo tuuro kadibna jibriil baa dejin jiray haddana maalin kale ku laaban jiray arrinkaa arrin saxa maaha maxaa wuxuu ka hor imanayaa nebiga sala alla alay slam dhowrsanaantii ilaahay uu dhooray intaan la soo saarin ka hor uma inahu mursalun daciif marka dib loogu laabta qaacidada xadiidka la miisaamana waa xadiid mursal oo saxaabigu ka maqan yahay waana daciif oo nugayl marka uu ku jiro walaa yuclamu calaa wajhi taxdiidi kam daamat muddatu inqiطaaci alwaxyi lamana yaqaan bitaxdiid ahaan marka loo hadla inta ay socotay muddada waxyiga uu go'sanay illa waxyigu uu istaagay baa la yidhi intee muddo intee la-ag laakiin yabdu annaha lam tadum طawiila lakiin waxaa muuqata taarikh markii dib loogu laabto waxyiga inta uu go'ay muddo dheer inaanay ahayn xayثu اطma'anat nasfu الrasuuli watahaya liistiqbaalihi fatataabaca alwaxyu wakahur kadib markii nabiga sal اlla alay waslam nafsadiisu ay degtay uuna isu diyaariyay waxyigu markaa socday wa awal maa nazl marka waxyigi waxaan nidhi wuu bilowday wuu go'ay iqra ugu horraysay iqra kadib waa la waayey muddaa la waayey oo runtii saa aan u dheerayn iqra markii waxa ugu horreeyey marka wa awal maa nazla bacda futuurihi waxyiga markuu go'ay aayaddii ugu horraysay soo degtana waxay ya ayuha almudathir ilaa laga gaara warujza fahjur waqad takarara ibطaء اlwaxyi fii waqtin aakhara lilaylatayni aw halaثan waxaa kaloo soo noqnoqday waxyiga oo dib u dhacay haddana laba habeen ilaa saddex habeenna way dhacday mar kale haddana wuu go'ay faqaala almushrikuuna mushrikiintu marka waxay yidhahdeen qad waddaca muxamadan rabuh moxamed waa loo carooday rabbigiis wuu ka tegey faanzla allahu caza wajal ilahay marka wuxuu soo dejiyey wاduxaa baan ku dhaartay barqinka walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa sajaa markuu madoobaado maa wadacaka rabbuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalamana caroon marka wuxuu leeyahay sheekha wuxuu naga saxiya macluumaad kutubta ku qoran oo wadaadada dadka ku wacdiyaan waqad ikhtalata alamru calaa bacdi aruwaati ruwaadda qaarkood arrinkaa isaga darmay faxasibuu marka waxay moodeen annahaa suuraddan wadduxaa la leeyahay nazalat caqiba fatrati alwaxyi inay soo degtay caqiba fatrati alwaxyi tawiila fatradii dheerayd ee waxyiga uu go'ay inay soo degtay allatii caqabad nuzuula iqra iqrag markaa ka dambaystaa marka waa khalad oo waxaan leenahay iqra soo degtay waxyiga baa go'ay haddana waxaa soo degay yaa ayuha almudathir suurata duxaa waxay ka hadashay laba habeen ama saddex habeen waxyiga go'ay taasay ka hadashay ee dadku maaha badanaa tafaasiirta qaarkood xitaa waa ku arkaysaa waxyigu markuu go-ay baa suuraddan soo degtay rasuulka sal sl lagu dejinay maya fatrata inqitaac alwaxyi waxaa soo degay ya ayuha almudathir yaa ayuha almudathir kadib bay laba habeen ama saddex habeen ba waxyi waayay aayaddan baa soo degtay ama suuraddan baa soo degtay wqad dakara ibnu isxaaqin fatratan haaliثa lilwaxyi tan aan iska dhammaystirayna ibnu isxaaq darsigu ma dhowa marka waxay la tahay inaan meesha ku istaagna haboon meeshaasaan ku istaagana biidn illahi subxana wa tacaala si markaan habeenka kalena aan meeshu kaga bilowno wabilahi towfiiq